kulanti wacna wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waa maalimo sabdia ah taariikhdu waxay ku beegan tahay lixda bisha janaayo qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dowladda etoobiya oo shardi uga dhigtay ictiraafka somalilan in marka hore ay dhistaan saldhigga milatari ee lagula heshiiyey dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa dagaalmayaasha al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada dalka oo meel xasaasi ah maraya aad sidoo kale maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid noqon doona maxkamadda sare ee maraykanka oo go-aan ka gaaraysa haddii donald trump uu u tartami karo doorashada soo aadan ee waddankaasi in kale dood ka taagan qorshihii ay dowladda u k qaxooti ugu diraysay wadanka ruwanda iyo dad ku dhintay shil gaari oo ka dhacay waddanka bangaladesh ee maqli doontaan qodobadaas wixii kale ugu soo kordho ayaan barnaamij kusoo qaadan doonaa sidoo kale xubnihii joogtada ahaa ee kaalmihii sugaanta kama marna barnaamijka waxaa soo saara halkan idkala socodsiinaya cabdulaahi maxamed cali waxaa farsameynaya salaad cabdulle cumar mar ogaal waa jaraa'id qiima leh nuugaha jidkii baraa shabadkii la soo maray mana jira sidadii horey u jiraysaabadayada jira sidadii horey u jiraysaa fadhayada jira sidadii hore u jiraysaafadhayada jira sidadii hore u jiraysa laabtiyo qaarsu soo jidmariyo jirida haw dhigahayo waxaan jiri kutoodahaa ma afku ku jarayaa intaasi ku dhaafnaysta sixidda furuta barnaamijka ogaal aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ku bilaabeynaa wararka la xiriira heshiiskii muranka badan dhaliyay ee dhowaantan magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ay ku gaareen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya eh, abiy axmed waxaana jirtay in heshiiskaasi si adag ay uga falceliyeen guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ayna sheegeen in ay si adag uga soo horjeedaan sidoo kale waxaa jira in dhanka somalilanna ay shacabka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ay intooda badan ay kasoo horjeesteen heshiiskaasi halka qaar yarna ay xukuumadda ay ku taageereen go-aanka ee heshiiskaasi isafgaradka ah ay ku gaartay waxaa jirta in dhanka etoobiya ay marba mar ka dambeyso ay sii faahfaahinayaan arrimaha la xiriira heshiiskaasi iyo waxyaabaha sida rasmiga loogu heshiiyey dhowaan waxaa jirtay in eh, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ethoobiya ay sheegtay in waxyaabaha laisku afgartay ama qodobada heshiiska uu ku jiray qodob tilmaamaya in somalilan ay aqoonsato eh, waa somalilan madax in dowladda ethoobiya ay aqoonsato balse eh, arrintaasi ayaa waxaa jirta in weli ay dowladda ethoobiya ay shardi ay ku xirayso la taliyaha amniga qaranka ee wasaaraha etoobiya ridwaan xuseen oo hadlayay ayaa waxa uu sheegay in eh, ethoobiya ay shardi uga dhigayso inay aqoonsato somalilan in marka hore ay la wareegto dhulka la siiyey sidoo kalena ay dhistaan saldhigga milatary arrintaas oo muuqanaysa in ay kasoo horjeedo dalabkii eh, somalilan ahaa in marka hore dowlada dowladda etoobiya ay aqoonsato madaxbanaanida somalilan kadibna ay heshiiskaasi sidaas ay ku galaan oo ay dhulkaas ay siiyeen oo ah qayb ka mid a ah badda soomaaliya ay la wareegaan balse etoobiya dhinkeeda ilaa haatan kuma aysan ku dhawaaqin wax la xiriira aqoonsi inay siisay somalilan taas bedelkeedana waxa ay sheegaysaa in marka ay si rasmi a ah ula wareegaan dhulka la siiyay ee arintaasi iyagoo dhankooda ay ku dhawaaqi doonaan la taliyaha amniga qaranka ra wasaaraha etoobiya ayaa arintaasi ka hadlay waxaana wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira faahfaahinta ay dowladda etoobiya ka bixisay heshiiskaasi noo soo koobaya waryaheena jigjiga ee cabdixakiin gamaadiid መልካም እንዳልከው በኢትዮጵያ በነበሯት የበርካታ ዘመናት ታሪክ ውስጥ የተለያዩ ሂደቶችን አልፋለች። ለውሃ ለመቅረብ የነበራት እድል ከውሃ ጋር የነበራት la taliyaha amniga qaranka wasaaraha etoobiya ridwaan xuseen ayaa sheegay in marka ay la wareegaan dhulka iyo badda ay somalilan heshiiska kula galeen ay ka fikiri doonaan aqoonsiga somalilan waxa uu sheegay in heshiiska hadda uu yahay konton sano balse waxa uu sheegay inay rajeynayaan in laga dhigi doono sagaashan iyo sagaal ama boqol sano si markaasi ayuu yiri u noqoto laba jiil oo isku xiga ridwaan xuseen oo la weydiiyey su-aalo dhowr ah ayaa sidoo kale ka mid ah su-aalihii la weydiiyey siday u arkaan qeylada ka timid beesha caalamka iyo sidoo kale wadamada kala duwan ee arrintani sida weyn uga horyimid waxa uu yidhi waa shay caadi ah waana filaynay tan inay dhacayso waana qeyla aan sugeynay waxauu yidhi qeylada aan sugeynay waxay ahayd mid aan markaasi go-aankeeda mar hore qaadanay waxa uu yidhi qeylada waa mid la xiriirta in laga xun yahay horumarka itoobiya waxa uuna sheegay in marka hore koox ay qeylashay kadibna koox kale ee iska daba qeylashay oo wax macnaha ayna ku fadhin mudane xuseen waxa uu yidhi etoobiya waxay gaari doontaa horumar ballaaran waxa uu yidhi deegaanka nalashii waxaa lagu magacaabaa loghaye mana aha mid naga fog isagoo sheegay in boqol iyo xoogaa kilomitir u waxa uuna sheegay in sidoo kale la sumeyn doono wado tareen ah oo markaasi etoobiya sidoo kale somalilan xili doonta sidoo kale waxa uu sheegay in etoobiya iska difaaci doonta koox walba oo soo weerarta waxa uuna sheegay in etoobiya qarinimadeeda ay muhiim u tahay inay hesho bad hadii aan xoog ku heleynay iyo haddii aan nabad ku helen labada waxaanu nahay diyaar radaar xuseen waa hadaladii qaar ka mid ah wareyshigai uu bixiyey waryaanigamaadyid aad yuu mahadsan yahay wuxuu noo soo koobiyay hadalka uu jeediyey ee ridwaan xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee wasaaraha etoobiya abiy axmed kaas oo sheegayay in ay diyaar u yihiin in ay la wareegaan dhulka ay kala heshiiyeen somalilan sidoo kalena aqoonsiga somalilan oo imaan karo markii ay qeybtaas la siiyay ay dhistaan siyaasiyiinta somalilan qaarkood ayaa weli waxa ku adkeysanayaan taageerada ay u muujinayaan go-aanka uu gaaray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kaasoo heshiis afgarad ah la gaaray dhigiisa ama dowladda eh, adis ababa waxaana heshiiskaasi uu ahaa in qayb ka mid a ah badda soomaaliya la siiyo eh, dowladda etoobiya inkastoo siyaasiyiin badan iyo shacabka somalilan intooda badan ay si adag arrintaasi uga soo horjeedaan haddana xildhiba eh, waa mas-uuliyiinta eh, xilal kasoo qabtay somalilan ee arrintaasi taageersan waxaa ka mid ah xildhibaan hore cabdimajiid kaas oo u waramay wariyaheenna farxaan maxamed xuseen runtii haddaan isku dayo ama ka hadlo heshiiskan u udhexeeya jamhuuriyadda somalilan iyo dalka etoobiya waxa weeye kowdii bisha bilaabmay sanadka cusub heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis ay waxaweye ku wada hadlayeen somalilan iyo dalka etoobiya kana wada hadlayeen iskaashigooda horumarineed ka amni markaa oo ku salaysan awoodiisa ugu badanna ay ahayd eh, inay waxaa loo yaqaano iskaashi sameeyaan iskaasiga ay sameynayaan ay yihiin somalilandna eh, inay aada ugu heelanayd inay waxaweye dalalka caalamka iyo geeska africaba ay ka hesho iyo geyiga soomaalidaba eh, inay ka hesho waxaa loo yaqaano intiraaf oo muddo dheero labiyo soddon sano ah ay dagaal ugu jirtay sidii ay intilaaxku leedahay markaas aawadeed halkaa waxay somalilan u arkaysay inay cuntilaafkeedii albaabkii ugu horeeyay furmay ahayd etoobiyana waxay iyaduna muddo dheer u cilanayd oo iyaduna ay doonaysay inay hesho boqol iyo kontonkaa milyan ama boqol iyo dhowr iyo afartankaa milyan ee halkaa ku nool sidii ay mar deked ay u heli lahayd ama ay u heli lahayd bad ay waxaweeye ku quudin karto markaa sidaa awadeed iyadoo labaduba ay ay waxaweeye qolo waliba wax doonayso haddana waxaa la isugu yimi meel dhexdhexaada somalilan waxay siisay ama ay ka kireysay wixii la odhan jiray bad ka mid a ah badaha somalilan etoobiyana waxay iyaduna balan qaaday hadii baddana ay ka kirayso yosaliga military inay qofka dalka ugu horeeya ee ixtiraafa somalilan inay noqon doonto marka haddii dee somalilan ixtiraafo etoobiya dalka ugu horeeya ixtiraafo noqoto uu hirgelayaa saldhigaa iyo waxaweeye labaatanka kilomitr ay somalilan iyo etoobiya ku heshiiyeen laakiin hadii sagsaag ku jiro oo etoobiya ay bilowday inay sagsaagto waxaa loo yaqaana wixii lagu ballamay waxba ka hirgeli maayaan calaaqa soocoyaana ma jiraan markaas sidaasan ayaan kugu soo koobayaa ku salaamay arinta ee hadda heshiiska aad sheegtay muran xoogan ayuu dhaliyay dowlada federaalka iyo guud ahaanba shacabka somalilan intooda badan qayldhaan ay ka muujiyeen etoobiyana waxay in muddo ah ku goodinaysay siday bad u heli marka madaxweynaha somalilan muddaxileedkiis waa uu dhamaaday xisbiyada qaarkood way kasoo horjeysteen arrintaani marka saameyn intee ka dhalan karta haddii arrintan ay etoobiya ku dhaqaaqdo in dhul ka mid ah soomaaliya gaar ahaan eh, xeebaha badda laga kireeyo eh, horta weri marka hore waxaa muhiima ah, soomaaliya eh, markii hore shanta soomaali ayaa la odhan jiray shantii soomaaliyeed maanta ma wada joogto oo waxawey dal waliba qeyb buu noqday u goostay haddii soomaali la doonayo d jabuuti waa soomaali waxaa loo yaqaano dee ogaadeenka halkaajjigad waxawey waa waxawey waa waa soomaali marka haddii soomaali la doonayo wada soomaali de wakti aada u bay kala tagtay dadku waxaanay kala saarin somalilan iyo soomaaliya war somalilan ma aha dal ka tirsan ama maamul goboleed ka tirsan soomaaliya maaha marka hore waxa weeye waa dal ka madax banaan marka hore soomaaliya waana dal jira marka intaa laga yimaado caqabadaha markaa heshiis la saxeexayo heshiiskaasi ay xukuumaddu keento dalka dadka ku nool waxyaaba siyaabo kala duwan bay arkaan d b wol waktigii la laasiinayay waadig inaad daawatiin kale ma garan karo inaad haweenayin kale ma garan karo dadka inta ugu badan waxaad moodaysay inay diidanaayeen oo baarlamaanka waad agjibaysaa waxanka iyo buuxa iyo qeyrada ka dhashay haddana markii la ansixiyey dhinacooba laga eegay laysku afkartay shacabkii waktigaa waxawey ka dagaalamayay hadeer haddii la yidhaahdo aynasuna dhiibooda dagaalamayaan guuri marka uma jiraan dad badan oo aan waxaweye si kale u arkaya oo waxaweye dee dhibaato u arkaya dad faa'iido u arkayaana way jiraan xildhibaan heshiiska d b wall ee dekada berbera iyo heshiiska hadda abiy axmed uu la galay madaxweynaha somalilan laba kala fog ayay yihiin madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay in aqoonsi ay ku bedesheen dhulka ay siinayaan etoobiya kaasina waxa uu ahaa db wall in dekada berbera ay markaasi ku joogto sharciyad oo dowladda federaalk soomaaliya ay siisay marka somalilan muddo soddon sano ah ayay ictiraaf raadinaysay haddana waxa ay markaasi ictiraaf ku bedelatay in dhulka soomaaliyeed oo dowladda federaalka soomaaliya si guud u hoostaga ay bixiso aad baad umahadsan tahay horta marka hore dhul la bixiyey haba yaraatee ma jiro wax dhulah oo ama la iibiyey ama la bixiyey oo somalilan ay leedahay ma jiro dhul soomaaliya ay leedahay oo la bixiyey ama la iibiyatoona ma jiro laakiin waxaa jira dhul ay leedahay somalilan oo laga kireeyey waxaweeye dalka etoobiya waxaweye waa shuruucaha caalamka waad garanaysaa waa meela lakala kiraystaa dalagii milatari baa jira waqti bay leeyihiin xilibay ku baysgaraysayihiin waktigoodu marka uu dhamaado ama waxa weeye waa la fasaxay waxa layhadee waa mahadsantihiin waktigii aad joogteen ordoo dalaalkiini ku laabto waxa weeye ama de waa loo sii jeediidiyaa oo loo sii kordhiyaa marka haddaan anagu somaliland nahay etoobiya ka karaynay labaatanka kilomitir ee waxawey sano gabadatay marka kamaanaan iibin wax iibiso oo aan waxaweye ah la sheego somalilan sheegtay ma jirin madaxweynaha qaranku markii hadlay wuxuu sheegay waxawey dal inay waxaweye ka kareeyeen ictiraafna ay ku bedesheen marka waxaa ictiraafka lagu bedelinaya isweydiinta waa maxay etoobiya badda dee anagaale labaatanka kilomitir anagaale somalilan baale etoobiya ma laha soomaaliya ma laha habadhii jabuuti ma laha ayaheeda anagaan markaa anaga waxaa shacabka u dana waxaa shacabka somalilan u dana dhaqaalaha iyomadii kasoo gelaya waxa weeye iyo bays ahaan somalilan dhisitaankeeda ama farfurka siyaasadeed ee arrimaha debadda ee somalilan kasoo gelaya markaa taasi waxay noqotay wax shacabka somalilan ay u baahan yihiin xukuumaddii hadda rasarda haysay aa cusdaajinaysana waxaweeye iyaduna ay bartilmaameysatay halkaa ay ka gashay qodobka kale aan doonaya waxaweeye madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxaweeye muddooyinkii ugu dambeeyey dee xasan sheekh maxamuud waxaad moodaa muddooyinkii ugu dambeeyey ilmada iyo xaas ku qoyn kaba xuma saldhiga la bixiyey kama xuma dekeda kama xuma etoobiyada soo degtay laakiin wuxuu ka xun yahay intiraafka somalilan heshay su-aasha qolyaas weydiidambe waxaa weeye waar labiyo soddon sane kaa maqnaayeen waxna ogamaad baahan waxna kaagamay soo baahan maxaa badooda hadday iibiyaan hadday bixiyaan hadday siiyaanba etoobiya ma haddaan maaa ku biirnoba maxaa haddana kaga xidhan baa xildhibaan hadda makula tahay in dawladda etoobiya ay aqoonsi idin siin karta idinkoo dowladdii aad ka tirsaneedeen oo aad leediin waa ka goon aad wax wada hadala la gelin horta wax kasta wax kasta baahi baa keena somalilan waxa intiraafku waa waxay u baahan tahay baahideedu meelo badan bay geli kartaa etoobiyana waxay baahi weyn u qabtaa baahi weyn waxay u qabtaa waxaweeye inay bad kilaa hesho ama waxaa loo yaqaano salig military oo kilaa marka etoobiya waxyaabaha aanu ku heshiinay ee aanu ka wada hadalnay waxaanu isla afgaranay inaanay waxaweeye ilaa ay somalilan ictiraafaan inaanaan badna aan ka karayn dhanka kale in badan oo kamid ah aqoonyahanada somalilan ayaa si adag waxay uga soo horjeedaan go-aanka ay somalilan qeyb kamid a ah badda soomaaliya ku siisay etoobiya ama heshiiska ay kala gashay aqoonyadaasi waxaa ka mid ah xamse maxamed cabdulaahi oo sheegay in somalilan aysan aqoonsi ku heli doonin heshiiskaas is ah ee etoobiya la gaartay taas badelkeedana ay dhib xoogan ku keeni doonto somalilan oo etoobiyaanku ay kusoo badan doonaan deegaanada somalilan oo ay ku ilmo dhali doonaan si uu hadalku dhigay waxaana uu sheegay in somalilan haddii ay u baahan tahay in aqoonsi ay hesho ay tahay in iyada gudaheeda ay iska dhisto sida in kaabayaasha dhaqaale iyo waxbarashadaba ay iska dhisaan taasina ay kusoo jiidan karaan indhaha caalamka oo u saali karta in aqoonsala la siiyo balse heshiiska la gaarta etoobiya ayuu ku tilmaamay in mid keeni kara cawaaqib xumo uu yahay hadii aanan eh, dadka waxgaradka ah ay arrintaasi aysan ka hadlin lagana hortegin in heshiiskaasi uu dhaqangal u noqdo danta inay xaraashaan dembina hambaartaan ama sharafka xooraan isticmaar la xididaan ama xeer la yeeshaan oo micnaheedu yahay in sharafkii ummaddu uu xoormi karo dantii ummadda in la xaraashi karo iyo in ay dembi xambaartaan oo aakhiro ilaahay u raaci karo dembiga ay ma aragtay ay halkaa dadka hadda wadanka ka taliya ay geysteen ama isticmaar la xidhiidaan oo dee haweenkeennii u guursado ama xeer la yeeshaan oo aynu maaragtay isku dhaqan iyo isku qawaaniin eh, aynu noqono marka walaal anigu waan <clears throat> ka dhiidhiyayaa arintaasi waxaan arkayaa wax aanay arkaynin dad badan oo wadanka jooga dad badanna runtii isku mabda baanu nahay saaka waagu markuu baryay ilaahaybaa saa igaga sareeya wallaahi billah nin wasiira ayaa isoo wacay oo ka tirsan wasiirada dowladda abi axmed wuxuu igu yidhi anigu wasiir baan ahay xamse wax badan kuma oran karo laakiin dadka reer somalilan mutacalin bay leeyihiin haween bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin dhallinyar bay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin culimay leeyihiin arintan ha la eego muddada dhow iyo wakhtiga fog iyo wakhtiga dhexe caqabada ka dhalan karta iyo dhibaatada ay ku yeelan karto caruurtiina ku yeelan karto mustaqbalkiina ku yeelan karto diintiina ku yeelan karto caqiidadiina eega oo rogroga hadday idinla noqotana dee way idiin bannaan haddaana idinla noqonna idiima bannaano marka anigu waan waan wixii aan oran lahaa xilka aan hayo ayaa xidhaya marka walaal arintan dekeda ama xeebta la bixinayo maaragtay ama ha loo bixiyo qaab muxuu ahaa military oo sadhig military ha ka furtaan ama ha ka furtaan dekada ha ka samaystaan anigu waan baadhay waan darsay wasaaradda arrimaha gudaha ee etoobiya waan dhexgalay beijkeega wasaaradda ganacsiga wasaaradda ganacsiga etoobiyana waan dhexgalay hadallo ka soo baxay oo maqaalo lagu qoray ma maaragtay wargeysyadooda waaweyn sida aynaka dowladeena udhigayso iyo sida ay iyagu u dhigayaan wixii meesha ka soo baxay way kala duwan yihiin innaka madaxweynaheennu wuxuu leeyahay muuse biixi dekada waanu ka karaynay ama saldhigga military waanu ka karaynay muddo konton sano ah iyaguna waxay leeyihiin hadalka u dhigayaan waxaananu dhaafsanay aqoonsi inay somalilan aqoonsadaan iyagu laakiin waxay leeyihiin waxaa lanaga siiyey gateway ama jid anu ma aragtay ka gallabadda ama kaga soo baxno markaa taa micnaheedu waxa weeyaan in ay soo degaan wadanka ee ciidankooda keensadaan ku dhalaan haweenkeena guursadaan allahuma salli calaa maxamed ay keenaan dhaqan xun dabci xun oo ay markaa dadkeenina la falgalaan isuluqad waynu isku luuqad dhownahay waynu isku eegnahay kadibna markaa aynu isku milanno oo ay la waayo xataa xuduud somalilan iyo etoobiya u dhaxaysa la waayo oo ilaa burco ilaa sool ilaa sanaag ay socoto xuduud furan ay noqoto wata aan ka baqayo ilaahay kama dhigee eh marka inaka oo ingiriis markuu ina guumaysanayay wadanka soo degaya saanta kaga saxeexnay inaanu ku dhalin inaanu hablaheena guursanin Eh, oo aynu wakhtiga ka cilmi yarayn oo aynu ka aqoon yarayn oo aynu maaragtay technolojiyadda adduunyada aynaan waxba ka ogeyn ayaynu ka saxeexnay inaanu wadankeena ku falgelin ama aanu maaragtay ka mid noqon bulshadeena innaka oo muddo ku dhow maaragtay qarni ku dhow ka dambeynay wakhtiga oo cilmigeenni kordhay oo garaadkeenni kordhay oo garashadeenni kordhay oo dadkeenni ay noqdeen dad ma aragtay wax badan fahmi kara in maanta la yidhaahdo isdhexgal baa la samaynayaa oo dal ku casuumaynaa baddeenni si ay aqoonsi inoo siiyaan waa wax aan la qaadan karin waana wax aan ma aragtay suurtagal ka ahayn aniga iyo dad kale oo ila mid ah aan ka ahayn weeye marka arinta madaxweynaha waxaan kula talinayaa eh, in la rogrogo culimada loo yeero aqoonyahanka loo yeero waxgaradka loo yeero dadka maritime looga yaqaana loo yeedho waxaan xasuustaa aniga oo kii shir ugu jiraa kaga jira hotel la dhaho webi shabeelle oo adis ababa ku yaala hoolkii shirku nooga socday hoolka ku xiga ilaahaybaa saa iga sareeya waxaa lagu gelayay shir lagaga hadlaya maritime low sidee etoobiya maritime low uga hadli kartaa badba ma lahee siday discussion ugelin kartaa siday dood ugelin kartaa qaabkan looma keeno ixtiraaf dad waxbartay baynu nahay dad adduunyada dhex gale baynu nahay i totally disagree in qaabkan aqoonsi loo raadiyo qaab ka duwan oo la bari kara madaxda eh, somalilan qaabka ixtiraaf iyo aqoonsi loo raadiyaa way jiraan tusaalaan ku siinayaa waa dhaweytoole dowladda jaban sorry china waxa ay iclaamisay in ay afrika ugu deeqdo oo deeq weliba lacag ah oona ahayn deyn lacag ilaa lix boqol oo milyan oo bilyan oo dollar ah oo lagu dhiso wadooyinkaga adisababa waa loo dhisay nairobi waa loo dhisay wadamo badanoo afrika ah waa loo dhisay sida laakiin loo kala xariifsan yahay ee luuqadaha loo kala yaqaano ee loo kala cilmi badan yahay ee loo kala xarfad badan yahay ayaa loo kala doonan ogyahay waxaan wax waxwajaan is like a crack waa adigoo gacantaada meel ciriiriya intaad geliso kala soo baxaya opportunitygii meesha yaale wax free cag meesha yaallo oo laysa siinayaa ma jiro deeqaha waa in la doontaa somalilan waa inay barataa sida deeqaha iyo deymaha loo doonto waa inay barataa sida ictiraafka loo raadsado ictiraafka waxaynu u raadsan karnaa innaka oo dhaqaalaheena qurxina innaka oo justicekeena qurxina innaka oo doorashooyinka xilligii loogu talagalay ku qabana innaka oo golayaasheenna way muddo dhaafaane aanay muddo dhaafin innakoo tacliinteenna hagaajina innakoo caafimaadkeenna hagaajina innakoo wadooyinkeenna iyo maarata guryaheenna hagaajina innaka oo qorshayaasheenna hagaajisna oo casuuna ma aragtay dadka maalgashadayaasha adduunka international investorska hadday macdan qodanayaan iyo hadday batrool qodanayaan iyo haddii ay xoolo nool beeranayaan iyo haddee waddankeenuna waa waddan qani ah weeye bad baynu haysanaa cimilo degan baynu haysanaa dhulbeereed baynu haysanaa xoolaha ku dhaqmi karaa in maaragtay blue economiga la dhex oo badda iyo cilmiga ku jira iyo batroolka iyo diamondka iyo allahuma salli calaa maxamed ee kalluunka ku jira la galo oo waddankan horta la qurxiyo oo la dhiso oo maaragtay la nidaamiyo adduunyadu marka iyadaa kuu soo jeetinaysa oo odhanaysa halkaasi maaragtay triig baa ka baxaya ama iftiin iftiin baa ka yeeday waa inaynu maaragtay aynu dalkaasi bal aynu darisna oo aynu baadhna marka adigu horta isqurxi ishagaaji adiga hoostaadii gubinaysaa kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan xamse maxamed cabdilaahi oo kamid mid ah aqoonyahanada somalilan oo sheegayay in heshiiska safgaradka ee somalilan la gaartay etoobiya uu yahay mid dhib ku ah cawaaqib xumana ay ka dhalan karto taas beddelkeedana aysan somalilan wax aqoonsi ah aysan ku heli doonin weli waxaad degeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal oo idaacadda kulmiya magaalada muqdisho idinkaga imaanayo maxkamadda sare ee dalka mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay dhageysan doonto dacwad taariikhi ah oo lagu go-aamin doono haddii donald trump madaxweynihii hore ee mareykanka uu u tartami doono doorashada madaxtinimo ee wadankaasi ka dhici doonta taasoo ah doorashada soo aadan garsoorayaasha ayaa isku raacay in la qaado raacfaanka maser tram ee ka dhanka ah go-aanka maxkamadii ku taala oo maxkamadda ku taala colorado ay uga saartay liiska dadka u tartami kara doorashada soo aadan ee laba kun labaatanka waxaana maxkamadda ku taala gobolkaasi ay usoo jeedisay tram eedeemo la xiriira dagaalkii ama rabshadihii ka dhacay aqalka koongareeska mareykanka dabyaaqadii inta uusan xilka ka degin madaxweyne donald trump waxaa jirta in kiiska la dhageysan doono bisha februaayo waxaana xukunka uu ka qaadan doono maxkamadda sare ee wadankaasi ay noqon doonaa xukunka kama dambeysta ah dacwooyin ka socda gobolo badan ayaa waa dacwad oogayaal ka socda gobolo badan ayaa doonaya in master trump loo diido doorashada iyagoo ku andacoonaya inuu kulug lahaa ee rabshadihii ka dhacay dhismaha aqalka capital hill yiraahdo ay ku shiraan koongareeska mareykanka caqabadaha dhanka sharciga ah waxay ku xiran yihiin in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka xilligii dagaalkii sokeeye ee uu trump dhigayo mid aanan u qalmin inuu soo sharaxo waxaana jirta in haatan dadka trump xeeldhaaliyaasha ama dadka eh, sharciyaqaanada ee u doodaya ay sheegayaan inaysan suuragal ahayn in trump loo diido doorashada soo aadan inuu ka qaybgalo ama u tartamo iyadoo lagu eedeynayo uu qayb ku lahaa rabshadihii ka dhacay aqalkaasi ee koongareeska mareykanka ay ku shiraan waxaana ay sheegeen in go-aanka maxkamadda ay ka dhar sugi doonaan sidoo kale xeeraalyaal ka kala socda ilaa iyo labaatan iyo todoba gobol oo kamid ah gobolada mareykanka ayaa dhankooda usoo jeediyey maxkamadda sare ee wadankaasi in gebi ahaanba ay laasho go-aankii maxkamadda colorado ay ugu diiday trump inuu ka mid noqdo tartamayaasha doorashada soo aadan ee mareykanka iyagoona sheegay in arintaasi ay sii kordhin karto qalalaasaha iyo dhibaatada mustaqbalka mareykankana aysan u wanaagsaneen sida ay hadalka dhigeen xeerlaayaashaasi dhanka kalena dagaalka ka soconaya magaalada khaza oo ay ciidamada yuhuudda ay ku burburinayaan magaaladaasi ayaa waxa ay doonayaan in marka gebi ahaanba magaaladaasi ay dhulka ay dhigaan inay u sameeyaan maamul iyaga u gooni ah waxaana issoo tiraya maalinba maalinta ka dambeysa dadka shacabka ee falastiiniyiinta aan waxba galabsan ee ku la-anaya duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee ciidamada yuhuuddu ay halkaasi ka geysanayaan isra-el waxay sheegtay in dagaalku uu sii socon doono sanadkan cusub labakunafrlabaatanka ay nibudi doonaan tan inta ay guul ay ka gaarayeen kooxda iska caabinta ee xamaas ayaa dhankooda weli waxa ay wadaan difaaca xoogan ay uga jiraan ciidamada yuhuudda iyagoona sii kordhinaya khasaaraha ay u geysanayaan ciidamada yuhuudda ee ka dagaalamaya gudaha magaalada khaza wasiirka difaaca ee israael yof kaland dhankiis waxa uu ku adkeysanayaa in ay keeni doonaan qorshe ku saabsan maamulka mustaqbalka ee magaalada khaza markuu dhammaado dagaalka ay kula jiraan waqti xaadirkan kooxda iska caabinta ee xamaas soo jeedinta ayuu ku sheegay in uu xadidi doono maamulka falastiiniyiinta ee dhulkaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in xamaas aysan sii maamuli doonin khaza israa'iilna ay sii hayn doonto guud ahaanba hogaanka ammaanka sida uu hadalka u dhigay wasiirka difaaca israa'iil dagaalka ka soconaya magaalada khaza ayaa waxaa eh, sidoo kale la socdo amaba inta uu socdayba eedeemo culus loo soo jeedinayay isra kuwaas oo ku saabsan beegsiga dadka shacabka aan waxba galabsanin inkastoo dhankeeda ay ku tilmaamaysa in isdifaacid ee wado ee kooxda xamaas ay markasta ay duulaan ay ku tahay xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa dhankiisa waxa uu la rajeynayaa in todobaadkan uu gobolka uu dib ugu laabtay iyadoona la filayo in kulamo uu la qaato mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed ee la haysto iyo sidoo kale madaxda israa'iil waxaana sidoo kale maraykanku ugu ololeynayaa in magaalada khaza gebi ahaanba laga bixiyo gacanta kooxda xamaas ayna la wareegto israa'iil amaba laga dhiso maamul hoostaga israa'iil booqashadiisa master blingan waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo ay sii kordhayaan xiisada ka taagan gobolka kadib dilkii hogaamiyihii sare oo kooxda xamaas ka tirsan saalax al ururi oo ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu sarreeya kooxda xamaas gaar ahaana ahaa ku-xigeenka madaxa siyaasadda iyo amniga ee kooxda xamaas ayaa talaadii aynu kasoo gudubnay waxaa lagu diray magaalada caasimad u ah wadanka lubnaan ee beyruud la yiraahdo waxaana dilkiisa la sheegay inay ka dambeyso israael dilkaas ayaa si weyn waxaa eh, uu keenay ama uu saro ugu qaaday caradii loo hayay israel gaar ahaana kooxda la yiraahdo xisbullah ee ka dagaalanta amaba haysata inta badan maamulka dalkaasi lubnaan ayaa si adag arintaas uga hadashay waxayna ay sheegtay in israel ay ka shalayn doonto eh, ama ay dhedhamin doonto cawaaqib xumada arrintaasi ka dhalata waxaana jirta in hogaamiyahaasi sare ee kooxda xamaas lala dilay saraakiil kale oo isla kooxda ka tirsan waxaana arrintaasi ay sii kordhisay xiisadii ka taagneed gobolka iyadoona eh, la filayo in waqti walba ay kooxda xisbullah ay si toosa ah ugu soo biirto dagaalka waqti xadirkan soconaya waxaana dowladaha reer galbeedka ee arrintaasi ay ka muujiyeen walaac maadaama xiisada oo sii kororta ay tahay in sidoo kale ay u baahnaan doonaan in taageera dheeraada ay siiyaan israel maadaama haatan kooxda xamaas oo kaliya ay weerar ay dagaal ay kula jirto dagaalkaas oo muddo afar bilood ku dhow soconaya waxaana jirin ilaa iyo haatan natiijo la taaban kara oo ay israel ay ka gaartay dagaalkaas iyadoona la filayay marka hore in maalmo gudahoodba ay magaalada khazo idil ay ku qabsan karto balse arintu sidaas waa ay noqon weysay oo dagaalku weli waa uu sii socda khasaaraha soo gaaraya israelne waa uu sii kordhaya idaacadda kulmi magaalada muqdisho ay nagala socotaan barnaamijka ogaal na waa dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajiro xubintaan anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayahay ister waxaynu ku bilaabaynaa hadalleynta afar labaatanka saac ee aadka loo tartanka maamul goboleedyada waliba gobolka banaadir ayaa maal xiisa badan marya haddaynu ku bilaabno kulankii xiisaha badnaa ee u dhexeeyey koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba jubbaland wuxuu ahaa kulan xiiso badan haddaba koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaay heleen saddexdoodii dhibcood ugu horeysay eh, xil ciyaareedkan ama sanadkan markaynu eegno eh, tanii markii uu bilaawday tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir haddaynu eegno koonfur galbeed soomaaliya kambaarka cajiiba ay ah ku sameeyeen ama soolaabasho cajiiba ay ah ku sameeyeen xulka maamulka jubaland jubaland waa markoodii labaad ee soolaabasho lagu sameynayo waxaynu ognahay in kulankii xisaab badnaa ee maamulka galmudug ay laba gool ugu hormareen kadibna saddex gool loogu bedelay sidoo kaleetana koonfur galbeed soomaaliya hal gool ay ugu hormareen laba gool ayaa loogu bedelay taas oo ka dhigan in hadda maamulka jubaland gruubka ugu hooseeyo marka hareer koonfur galbeed soomaaliya way guuleysteen sanadkaana ah, waxa ay ka mid yihiin eh, kooxaha loo saadaalina tartanka inay meel ka gaari karayaan eh, markaynu eegno dhanka kale kaleetana maamulka hirshabeelle eh, kulankii ugu dambeeyey iyo weliba gobolka banaadir markay wada ciyaareen kulankii waa la hakiyey toddobaatan daqiiqa ciyaarta markii maraysay war qoraal ah oo ay soo saareen xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaa lagu sheegay in la ganaaxay xulka maamulka gobolka banaadir kadib markii rabshado ay sameeyeen ciyaartooyda ama taageerayaasha xulka maamulka gobolka banaadir kulankii maalinta khamiista ahayd oo ay ciyaareen hirshabeelle iyo weliba maamulka gobolka banaadir hadaba warkaasi ay soo saareen ayaa waxaa jawaab ka bixiyey markaynu eegno xiriirka kubada cagta maamulka gobolka banaadir ama eh, dhanka isboortiga ee gobolka banaadir waxaana shacab ka qaaday inay diidan yihiin in saddex dhibcood laga jaro sidoo kaleet waxay shacab ka qaadeen taageerayaasha aysan hubin inay yihiin kuwa gobolka banaadir iyo weliba kuwa kale marka waxay shacab ka qaadeen in xataa maalinta berita oo axad ah kulanka galmudug mhm. iyo weliba kulanka udhexeeya gobolka banaadir inaysan ciyaari doonin marka arrintaas way jirtaa marka ister waxaa leeyahay eh, gobolka banaadir kole way diidan yihiin inay ciyaaraan hirshabeelna mhm. eh, saddex dhibcood ay qaateen iyo weliba saddex gool taasoo ka dhigan in maamulka hirshabeel hadda gurubka uu hogaaminayo hirshabeel afar dhibcood ay leeyihiin galmudug sidoo kale afar dhibcood gobolka banaadir saddex dhibcood koonfur galbeed saddex dhibcood marka jubbalandna wax dhibco ma lahan marka sanadkan tartanka aad iyo aad waxaysa badan yahay marka eh, waxay sugayaan xiriir kubadda cagta ee ka dhuur sugayaan gobolka banaadir in la xallin doonaiyo haddii kale warka ciyaaraha dunidao kale markaynu eegno mar walbo eh, haddii koox ay rabshado samayso taageerayaashooda inta badan kooxda waa laganaaha laakiin gobolka banaadir waxay shaaca ka qaadeen in ay taageerayaasha aysan hubin oo markii la eego taageerayaasha gobolka banaadir inay yihiin iyo weliba kuwo kale inay yihiin marka eh, eedda ayay dusha ka saareen xiriir kubadda waxayna shaaca ka qaadeen arrintan dhacfaan ka qaateen marka waynu eegi doonaa warka dhawaan kasoo bixi doonaa eh, xiriir kubadda cagta ee eh, marka gaar ahaan tartanka xiisaha badan maamul goboleedyada mas ugu sareysa sanadkan marka waynu arki doonaa haddii saddex dhibcood loo soo celin doonaiyo haddii kale marka waa ka hadaleynta ayaa intaa kusoo gabagabeynaa dhegeystayaal markaa dhankii qorwooyinka cabdirashiid oo qormada ugu horeysa dhankeyga waxa ay tahay waxa ugu badan ragga marka ay guursadaan caqabad ku noqdo waa qarashka guurka oo ay gabadha laga yaabo in ay wax badan sheegato iyo aroos qaaliya iyo wax uusan ninka ragga ah awoodin iyo meher aan xad lahayn iyadoo ay suurtagal tahay gabadha inay ku fikirayso ha sheego iyo halagu dhaho gabadhaas aroos noocaas ayaa loo dhigay oo qarash intaas gaaraya ayaa ku baxay arooskeeda guurka sidiisaba midkiisa ugu fadliga badan waa midka la fududeeyo oo aan laysku qasbin waxaana ninka ragga ah uusan awoodin la saarin si dembiyada loo yareeyo n gabagabadii rasuulkeena moxamed salallahu caleyhi wasalam ayaa dardaarankiisa waxay ahayd in guurka la fududeeyo si dembiyada ay u yaraadaan waaya ugu qormada ugu dambeysa dhankeyga lagu bilaabay eh, sitan aamin naftaada tallaabada koowaad fikirka togan ayaa ah inaad aaminto naftaada waad ku qasban tahay inaad aaminto naftaada sababtay tahay waxa ugu horeeya aad aaminto waa naftaada sida keliya aad ku guulaysan karto ayaa ah mar koowaad inaad aaminto marka labaadna inaad ficil ku dhaqaaqdo diirada saar waxyaabaha wanaagsan marka aad waxyaabaha u wanaagsan naftaada waxay ka caawinaysaa inaad dunida u aragto meel aad maalin walba kala kulmi kartid waxyaabo wanaagsan sidoo kale too fakar si togan markii aad u fikirayso si togan ama bositif waxaad soo jiidanaysaa khibrad togan oo noloshaada ka buuxa markaa ka fakar waxyaabaha aad doonaysid ha ka fakerin waxyaabaha aadan doonin ayaa leeyahay sidoo kale suurayso naftaada maalin walba qaado wakhti aad adig naftaada aad siinayso naftaada tusi adoona niyadda u sheegaya mar walbana aad rajeynaysan aad guulaysan karto sidoo kaleete waxaa laleeyahay haasdhibin waxaa jira waxyaabo badan oo dib kuu dhigaya balse marnaba ha isku dhibin riyooyinkaada aamin naftaada tallaabana qaad ayuu qoraawa qormadan kusoo gabagabay waxaynu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaan dhegeystayaal xubinta bandhigii warbaahinta bulshada intan ayaan kusoo gabagabeynaya nolol kulan waxaad dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye wadanka bangladesh ugu yaraan afar ruux ayaa lasoo warinayaa in ay dhinteen halka in intaasi ka badanna ay dhaawacmeen kadib shil tareen oo ka dhacay wadankaasi bangaladesh tareenka ayaa la sheegay in uu dab ka kacay kadib markii uu shilka galay iyadoona sidoo kale booliisku ay sheegayaan in waqti xaadirkan ay baaritaan ay wadaan dhacdan jumcadii ayay ka dhacday wadankaasi bangaladesh iyadoona sidoo kale wadankaasi uu ku jiro xaalad doorasho waxaana jirta in doorashada sidoo kale qalalaaso xoogan uu ka taagan yahay waxaana dabka xoogan ee ka kacay tariinkan uu sababay in khasaaraha uu kordho iyadoona dadka dhaawaca haatan lagula tacaalayo cisbitaalada ku yaala wadankaasi waxaana boolisku ay sheegayaan in ay sameynayaan baaritaano dheeraad ah si ay xaalada ama si ay u xaqiijiyaan dhacdaasi sida rasmiga ee u dhacday waxaana sidoo kale jirta in doorashada wadankaasi bangaladesh ay muran xoogan uu ka taagan yahay iyadoona dadka qaarkood ay rabshado ka sameynayaan qeybo kamid ah wadankaasi bangal maalbish dhanka kalena waxaa jirta in dowladda mareykanka iyo turkiga ay ka wada hadleen arimaha ka taagan wadankaasi ama dhulka falastiiniyiinta gaar ahaana magaalada khaza xogaha arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa waxa waa ninka la yirahdo antony blinkane ayaa waxaa la sheegay inuu kala hadlay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan arrimo ku saabsan magaalada khaza ka inta uusan u safrin eh, gobolka xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa la sheegay inuu doonayo inuu arimo badan uu kasii ama uu kala hadlo madaxda ugu sareysa ama madax kala duwan oo ka tirsan wadamada caalamka gaar ahana kuwa islaamka sidoo kale madaxweynaha turkiga ayaa la sheegay inuu kala hadlay khilaafka xoogan ee dowlada turkiga kala dhexeeya greega kuwaas oo dhul isku haysta waxaana antonio blinken goor dambe oo jimcihii ah la sheegay in uu usoo safray dhanka magaalada istanbul ee caasimada labaad u ah wadankaasi turkiga waxaana la sheegay in arrimo badan oo kamid ah magaalada khaza dagaalka ka soconaya iyo sidoo kale khilaafka ka dhexeeya turkiga iyo griiga uu si gaara ah ugala hadlay madaxweynaha wadankaasi turkiga rajab tayib erdogan booqashadan ayaa ah mid midii afraad uu blinken uu ku imaanayo gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka soconaya magaalada khaza oo ciidamada iska caabinta kooxda xamaas ay kula jiraan ciidamada yuhuudda ee doonaya in magaaladaasi ay xoogay ku qabsadaan waxaana jirta in booqashadiisii ugu horeysay uu ku yimid gobolka ay ahayd saddex bilood ka hor markaas oo uu cusbaa dagaalka ee kooxda iska caabinta xamaas ay kula jirto ciidamada yuhuudda waxaana haatan uu doonayaa mareykanka in uu xal u helo dagaalka weli sii soconaya aysan wax natiijaa ah weli ka gaarin israaiilta iilta uu taageerada xoogani uu siiyo markan saacaddu waa kow tobankii barqanimo waxaan dib idiin xasuusinayaa qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira saldhigga milatari ee laga siiyey deegaanada somalilan waxaana jirtay in dhowaantan heshiis ay magaalada adisababa waa heshiis is-afgarad ay magaalada adisababa ee caasimadda wadanka etoobiya ay ku gaareen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra wasaaraha etoobiya abiy axmed heshiiskaas uu dhigayay in qayb ka mida ah badda soomaaliya la siiyo amaba laga kareeyo etoobiya waxaana la taliyaha amniga qaranka ra wasaaraha etoobiya ridwaan xuseen warbaahinta la hadlayay uu sheegay in arinta la xiriirta aqoonsiga somalilan keliya ay imaan karto marka ay si rasmiga ah ay dhulkaasi ula wareegaan sidoo kale ay dhistaan halkaasi saldhig milatari somalilan dhankeeda waxa ay sheegtay in aqoonsiga somalilan marka uu dhaco kadib ama dowladda etoobiya ay aqoonsato madaxbanaanida somalilan ay heshiiskaasi si rasmi ah uu u dhaqangeli doono ay u ogolaan doonaan in etoobiyaanku ay soo degaan halkaasi balse arinta ayaa waxay u muuqanaysaa in labada dhinacba ay halkaasi ay isku marila'yihiin inkastoo somalilan dhankeeda markasta ay ka goantahay in etoobiya heshiis ay la gaarto balse etoobiyaanka ayaa waxa ay yihiin kuwo weli ka cagajiidaya in ay sheegaan in ay aqoonsadeen somalilan siyaasiyiinta somalilan qaarkoodna arrintaasi waa ay taageersan yihiin halka kuwo kalena ay si adag ay uga soo horjeedaan waxaana jirta in sidoo kale aqoonyahanada somalilan ay dhankooda ay ku baaqayaan in laga hor heshiiska uu muuse biixi uu la galay etoobiya maadaama dhib xoogan uu ku yahay dhammaanba deegaanada soomaalida waxay sheegeen in etoobiyaanka oo boqol iyo labaatan milyan ka badan haddii ay usoo guuraan dhanka deegaanada somalilan arrintaasi ay mustaqbalka ee cawaaqib xumo ay ku keeni doonto iyagoona ka dalbaday aqoonyahanada in dadka waxgaradka ah ee somalilan arrintaasi ay si adag uga horyimaadaan waxaa magaalada tan muqdisho si habsami leh uga soconaya ciyaaraha gobolada dalka iyadoona ciyaarihii ugu dambeeyey ee dhacayna ay ahaayeen kuwa si weyn loo xiiseenayay waxaa jirta in eh, gobolka banaadir dhowaantan lagu ganaaxay in saddex dhibcood lagala noqday kadib markii taageerayaashooda ay rabshad ay ka dhaliyeen ciyaar u dhexeysay gobolka banaadir iyo sidoo kale dowlad goboleedka hirshabeelle gobolka banaadir oo difaacanaya koobkan ayaa laga xayuubiyey saddex dhibcood iyadoona arintaasi ku sheegay inay tahay mid cadaalad darro ah oo ay sidoo kalena ay ka fiirsan doonaan in kulamada soo aadan ay ciyaaraan waxaana ciyaarahan ay u muuqdaan kuwa buuq xoogan iyo sidoo kale isqabqabsi ku bilowday iyadoo horay puntland ay sheegtay in ciyaarahani aysan ka qaybgalaynin koonfur galbeed oo marcabasho ahayd ayaa dib looga soo daray ciyaaraha sidoo kalena haatan gobolka banaadir ayaa sheegaya in ciyaaraha soo aadan aysan dheeli doonin haddii aan la xalinin khilaafka u dhexeeya dhexeeya um, iyaga iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta waxaana jirta in ciyaarahan ay dad badani ay u daawasho tagaan oo ay aada u xiiseeyaan balse dhanka maamul xumada ayaa si weyn loogu eedeynaya maxkamad ku taala ama maxkamada sare ee wadanka mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay dhegeysanayso dacwada ka dhanka ah madaxweynihii hore ee wadankaasi donald trump donald trump ayaa waxaa maxkamad ku taala gobolka colorado ay sheegtay in uusan ka qaybgeli karin doorashada soo aadan ee ka dhaceysa wadankaasi maraykanka iyagoo ku eedeeyey rabshadihii ka dhacay aqalka capitol hillka layirahdo oo ay ku shiraan kongares maraykanka markii uu xilka u hayay madaxweyne trump ayaana la sheegay in uu geystay falal badan oo lidku ku ah amaba kasoo horjeeda madaxtinimada wadankaasi maraykanka balse maxkamadda sare ee wadankaasi ayaa sheegtay in bisha februaayo ee soo aadan ay u fariisanayso dhageysiga dacwadda loo haysto trump iyadoona qareenada u doodaya madaxweynihii hore ee wadanka mareykanka ay ka dalbanayaan maxkamadda sare ee wadankaasi in ay laasho gebi ahaanba dacwadaas loo haysto madaxweynihii hore ee wadankaasi wadanka bengaali dheshna shil tren oo ka dhacay waxaa la sheegay inay ku geeriyoodeen ilaa afar ruux inka badan intaasina waxaa la sheegay in dhaawac uu soo gaaray wadankaasi bangaladesh ayaa waqti xaadirkan waxaa sidoo kale ka jira dood xoogan oo ku aadan doorashada wadankaasi iyadoona e, boolisku ay sheegeen in baaritaan xoogan ay ku hayaan shilkan tren ee ka dhacay wadankaasi bangaladesh halkaas oo dad badan ay ku dhinteen sidoo kale gaariga ama tareenka ayaa la sheegay in dab xoogan uu ka kacay taas oo kordhisay khasaare daaraha iyadoona dadkii ku dhaawacmay shilkaasi la sheegay in haatan lagu dabiibayo cusbitaalada ku yaala gudaha wadankaasi kuwaas waa qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira barqanimadan idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ou duceeyey allay leedahay aryaadaha kalemaanay waxaa hore loo yiri ninka tuhunsan soomaaliba tabaryarow antala ku siiye war hooy timir laf lafbaa ku jirta warbow cabdulow war hooy timir lafbaa ku jidha maxaad odhan weyday war waxaa kaloo hore loo yidhi libaaxuba dhurwaa toban kunuu tulud ka qaadaaye ninkii farayaraan igu tuhumay tana ka hoostaaye walle aniga waa laitix gelin tiirinimadayda war kalemaanay hadda waxaa la ogaaday keliya inaan afka uga adagnahay adinkana war la qabaa xiise ma laha layidhi hadda isu soo aragnay waar walla weyna garanayseen midda maanta joogta ma aha amxaarayo tirkey baa isarki jirteen laakiin iminka oramo oo niman irara ah, oo abagaadhe kasi ah oo ehelaboo madax ka ah warwaaqlow abagaadha abagaadhahaaga ma aqaane badda ha isku gadan meel xuna biilku kaa galay now haddee aqoonsi baan ku bedelanay aryaadhaha kalemana horta anigu waxaan la yaabanahay walaalaha waqooyi waa isyaqaana soomaalida dadka kalena waa tagaan mugga aqoonsigay etoobiya ka rabaanu xoog yahay dee waaba sheegaysaane maana ixtiraaftaan warbow hadday ku aqoonsan waayaanin balad iyo beriba maagarasid badlay ka hadlayaannin war bashiiro laftirkaadan ka sokayna waa goonnoo soo wadeen adiguna yaad u gacangelin doontaa war madaxweynaha somalilan muuse biixiyo etoobiya ka soo laabtay wuxuu yidhi heshiiska waa ka naqdhay miyuu yidhi war sheekeeyow ha dambaabin muuse waa ka naqdhay ma yaqaani haddaba waa kaftamahayay sajiya muu yidhi now wuxuun baraaki bay ahaayeen war dad falanaatihiin anugu waxaas idiima sheegine muuse wuxuu yidhi anugu mujaahidiinta intii somalilanaan ka mid ahay inta nool iyo inta dhimatay inta joogtana anaa matala xaniyahoodii baanan ku hadlayaa cid aan baryaynana ma dadka qaylinaya oo aan awoodda lahayna dhegaysan mayno walaweyne mujaahidkii uu hadlay ma iska aamustaan warwarka iga dhexgelinina madaxweyne muuse isagoo welitii hadlaya wuxuu yidhi badda annagu waa kirayneye ma iibin annagaana hadda iskaloo cid aanu doo fariisanayna ama aan kala tashanayna ma leh labada wadan baanan ka dhex aragnay heshiiska naw waa kaa qarankii socdaye dowladda som somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaqlab hadday dekedihii gateen dalkiina xalaashayaan sidee lagu daynayaa war bashiirow ka joog waar hooy ka joog ka joog qarankan waxbaa jira ee ka joog jid baa uu baxee ayaa waaqlo warhee ma hayside adduunkii oo dhammaa yaabaa la yiri itobiyana waa falantahaa la yiri yidhi iyo midowga yuruba xataa yaaboo waxay dhaheen war itobiyay waxaanu dhaqan maahine xurriyadda soomaaliya ha ku xadgudbe hadda badhla saas ku heli maysida cagta dhig muga waxaan ku dhihi lahay lugtaa war cabdula waxaadan u daalinba waxaa hore loo yidhi geel durdura madaxiisa lama dhaafo walbowbisla waxaa kaloo la yidhi durdura geel baa ku jabaye damaacina waa xunyahay dalkuna waa lama horaan dadkuna waa lama horaan arya bashiiro waxaad ka tagta waydnaan daareemine dadka kii dhergow daran dilaaliyo eh. ilaaliyo eh. eh. dibu socodna waysagaa war idinka laftiinaan dhegiin iyo afkiinnu ismaqale waxaa ka tagteen hadalkii maadaalaha ducqaba dugsiyaha doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira haye waaqlow somalilan makaaan baa ka curtay oh, haddaba maxaad ula yaabta saraakiishii kacaanka madax ka ahe gudideenna talisa go'aankii ay keenaan haddaan garabka lala qaba abaan oo lala giraangirin guulaystayaalow heedha golatowradii sare intay gaari karayaan miyaa laga qaadayaa waar somalilan go'aankeeda ciday kala tashanaysaa ma jirto war kalemaanay arrintu soomaaliya itoobiyaanay joogtahay idinkoon soomaaliya iyo somalilan ku meeraysan beesha caalamka waa hadashay war diyaaradda etoobiya airlines oo ruuxoo soomaaliya oo raaci laheed baa joojisaa la yidhi warwarii cumurtiijiro raadiyo kulmiyo ka tirsan aaba ka dadka diida inay raacaan war madaxda soomaalida kenya iyo xildhibaanadooda iyo aqoonyahankooduba waxay dhaheen waa xadgudub tilaabada etoobiya madaxweynaha kenyana waxay ku amreen mowqifkiisa inuu caddeeyo waar dee somalilan safaarad baa u joogta war waa falantiina warkaa hanaga dhex gelinine beesha caalamka dhammaanteed waa ka hadla arrinta soomaaliya iyo etoobiya midowga yurub waa cambaareeye maraykanku digniinow siiye etoobiya midowga afrika waxay dhaheen sharciga aan ku dhisana ayay kasoo horjeedaa tillaabada etoobiya qaabe gobol soomaaliya soomaaliya kamidana itoobiya heshiis lama geli karto jaamacadda carabtuna waxay dhaheen waa xadgudub bareera ururka islaamkuna waxay dhaheen xadgudubka intaa la-eg sharci qabaa ma jiro haddii cabdiraxmaan cabdishakuurna wuxuu yidhi xarunta midowga afrika waa in adisababa laga raro sababtoo ah itoobiya shuruucda ay ku dhisneed ku tumanayso sidaa darteed saldhig uma naga karta midooga afrika war sheekayow haddaadba ka dartay cabdiraxmaan ma wuxuu ka yahay beesha caalamka allaahu akbar yaa baarlamaanka soomaaliya ooba ka mid yahay maadigaa moog waayahay baarlamaanku ma beesha caalamka cabdiraxmaan waarawl oo dhigaha soomaaliya oo hadda cabdiraxmaan faysal carwaraabihiinna warwaaqol cabdiraxmaan cabdi shukuur lagu eedayn jiray waa beelwede beri buuna ka noqday waana badbaadaye hadda muuse mixin baa badda ka qabataanin idinku annaga iyo etoobiya arxanama dhex yaalle ninkii aaminow joog wargorgortawramaa ka ducaysaye laftinagaa dhulkinagaa xirkinagaa badinagaa aryaadhaha samigay cabdullana waa ka warramayo wuxuu yidhi ow adduunyadan afarta gees maxaa dadku abuurtay eed adduunyadan afarta gees maxaa dadku abuurtay eed war kalamaana cabdulla ma ducayne ma orama jacaylaad amiin ugu leedihiin waar oramo waa tole balbiicab warbowa kalamaana etoobiya iyo abagaadha muusa ku wanaadheene hadda doorashada buntland ba horraanteeda maanta garawa ka bilaabatay war basiiroo ma qof io coday ahayd war basiiroo inaad dib u doorataan ma ku qanacdeen aryaadhaha deni xafladow isku soo sharaxay wasiirkiisa arrimaha gudaha juxa waxa uu ka yidhi eh. federaalka nin iska celi kara deniyaa ka jira daninahe wuxuuba yidhi nin idindifaaci kara wax u dhiibta xasan iyo federaalkiisana anigaa ku filan uu yidhi hadda buntland inay doorato mugaxaa lagu diidaa owkaadi madaxweynaha buntland ma waxaa loo doortaa eh. inuu federaalka isku khataaro mise inuu dadkiisa wax u qabto waraawadqaybsiga buntland ee qalbiga aan dastuurka ku qornayn eh. ma qabaa in madaxweyne laba jeeroo isku xigta la doorto war madaxweyne deni arrintan hore waadla wuxuu yidhi buntland waa ka gudubtay in kursi ay ku wareejiso beel kale war kale maan anigu waxaas odhanayn ma sheegin buntland arrimaheeda waa ku waradhaan waa dhexara dhaaniine maanta haddee doorashadii baarlamaanka la qabtay waxaana guddoomiye loo doortay cabdirasaaq axmed siciid ku-xigeenka koowaadna waxaa loo doortay maxamed baari shire ku-xigeenka labaadna waxaa loo doortay maxamed maxamuud awoowe war bashiiroo adiga laftirkaagaan warhayne guddoomiyaha la doortay waa denioo barta taagan waana guddoomiyihii guddiga doorashooyinka qof iyo codka ah madaxweyne deni aryadhaha guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka buntland wareegii koobaadoo ku soo baxay dadkuna waxayba leeyihiin dee nina wareegga la oo hadda tusaale guddoomiyaha idinkugu filan mugga waxaan maqli jira nin dooraan doortaa xow dhahdeen dadka see loogu daaliha dacdeen kaasee loogu daaliyaaqorabtuwaay tiaahdaa idaha kale tilbuduuna istaxya tilcuyuun marka hadda xalaya laysmaraa laleeyahay war waxay kaloo carabtu tiraahdaa kalaamalayl maa yamshi war waxaa kaloo carabtu tiraa qarsoodinaha noo naqato waa la kala qaraabtaah war waxaa kaloo carabtu tiraahdaa mandalaban culaa sahra layaali war soomaaliduba waxay ku mahmanaa ninkii sahdaa siciid dibi dhalay war musharaxiintii mucaaradka buntland oo soo jilcay markii awood loo sheegtay waa u hambalyeeyeen guddoomiyaha cusub ee la doortay weli warkooda wuxuu u nooc war hadda mucaaradka hambalyadooda armay tahay dan baa noo run sheegtay farxadu nuguma duugnayn waar walloweynay kuwii lahaa maalinta doorashada guriga dani baanu tegaynaa xaggay qabteen warwaaqdoo warmayay sida muradiyaana waxay ka mid ahayd dadkii u tartamaya guddoonka baarlamaanka warba waasa diyaanaba madaxweynaha buntland buu tartamahaya aryaa maxamuud diyaano b s f tow xukumaa war calaa kulli xaal buntland ninkii soo baxaba waxay maraysaa xaaladeedu waa kala guurkii waa kala guurkii waa kala guurkii aryaa waxaad ka tagta dadkiyaa u sidataa surankaad maraysaba daawada waseexa waaye dadkiyaa u sidataa surankaad maraysaba daawadayo waseexa waaye الدنيا جميلة أبيت मोहब्बती जवारा saaqaadka taaga subankaad maraysaba isha kulisan gaari inay yahay sinaantiyo saaqaadka taaga surankaad maraysaba isha kulisan gaari يا جميلة أبيت ليلى أبيت ليلى أيامي طويلة